الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين إمام الحنفاء وقائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waa xadiidka lix boqol iyo toddobaad ee ka mida kitaabu lbuyuuc ama kitaabka iibka wa can ibni cumara radia allaahu canhuma qaala cabdillaahi bni cumar waxa uu yidhi nahaa cumaru cumar bnu khadaab wuxuu diiday can bayci ummahaati alwlaad ummahaatu alawlaad ubadka hooyooyinkooda in la iibiyo fa qaala markaasaa cumar wuxuu idhi laa tubaacu lama iibiyo yaan la iibinin walaa tuuhabu lama hibeeye yaan la hibaynin walaa tuurasu lama dhaxlo yastamticu waa ku raaxaysanayaa bihaa addoontaa ah. maa badaa lahu muddada u muuqata maa badaa lahu muddada isaga ay la noqoto faidaa maata hadduu dhinto fahiya xuratun waa xor rawaahu malik wاlbayhaqiyu waqaala waxa uu yihi rafacahu bacdu ruwaat ruwaadda qaarkood marfuuc bay ka dhigeen fawahima wuu ismoodsiiyee marfuuc maahe waa mawquuf calaa cumar bn khaaab radia allahu canhu waxaynu ku dhex jirnay iidabkii la diiday ee aan la ogolayn ama waxyaabi madiicdii waxyaabaha qaarkood oo iibkooda la diiday waxaa ka mid ah addoonta la yidhaahdo ummulwalada ummulwalad waa qaybaha addoommaha ka mid ah waatii aynu soo tilmaanay addoommuhu inay magacyaal dhowra leeyihin axkaam bay leeyihin axkaamtoodaasi qur-aan iyo xadiidku waa ku sheeganta mar haddii uu yahay shay waaqiceenna ka maqan waa laga yaabaa in dadka fahamkooduna uu ku adkaado in badanoo fiqiga akhrisanna maqalkeedu imikaba uu noqdaba waataynu soo nidhi addoonta mid waxaa la yidhaahdaa mufarasha marka hore horta intaynaan taa gaadhin qur-aanka kariimka ilaahay waxa uu ku oggolaaday ruux dumara in galmo loogu samayn karo laba siyood miduun ima nikaax aw milkulyamiin in la mehersado iyo in addoonnimo lagula mucaamalo addoonnimo aad adugu iska laaday marka waa sida aayaddu ay sheegaysa waaladiina hum lifuruujihim xaafiduun ilaa calaa aswaajihim aw maa malakat aymaanuhum faman ibtagaa wara'a dalika faulaa'ika hum alcaaduun marka waxaa ka horeeya ina alasla fi alabdaac ataxriim budciga iyo agabka dumarka cawradooda asalkeedu waa inuu xaaraan yahay oo asalkeedu aanu xalaal ahayn waxaa lagu xalaashan karaa labadaa dariiqo miduun in ama la mehersado ama addoon uu qofku leeyahay oo sidii sharciga ahayd uu yeeshay ay tahay addoontaa haddii ninkani uu iskala dhaqmo ubad aanay u dhalin waxa la yidhaahdaa mufarasha mufarashaa la idhaahda hadday caruur u dhasho waxaa la idhaahdaa umma alwalad ama umma alawlaad ah, caruurta hooyadood baa la idhaahdaa waaya haddii addoontaa isaga iyo nin kale ay wada leeyihiin waxaa la idhaahdaa mushtaraka lama sel dhaqmi karaan inay cid kale u guuriyaan mooyaane oo lama ogola inay laba ka dhaxayso galmadeeda marka umulwalad faa'iidada ay caruurta ay u dhashay ka heshay waxa weeye marka uu ninkani dhinto sidii mudabarkii aynu soo maraynay ayay geeridiisa sugaysaa geeridiisunbay sugaysaa ninkan addoonta ay u tahay ee ubadka ay u leedahay la mucaamalooda markuu dhinto iyadu way xoroobaysa leanna caruurteedii ma yeelanayso caruurteedii baa dhaxalkiisu soo taagaysa marka caruurteedii ma milkii karo oo waladku asalkiiyo farcu isma yeeshaan sideedaba qofkuna caruurtiisa ma yeesho caruurtuna waalidkooda ma yeeshaan markay naftu ka baxdaabay toos u xoroobaysa ta uu ka hadlaya cumar waa taa oo masaladan la xidhiidha milkulyamiinka iyo nikaaxa baabkiisa inoogu iman doontaaye laakiin ta imika aynu ka hadlayna waxa wey umulwalad way xoroobaysaa marka uu nin kale hidhinto ee caruurteeda ay dhexlaan sidaa darteed hadduu is idhaahdo ninkani kala degdeg intaanay wakhtigay xoroobaysay gaadhin oo ka faa'iidayso ama cid sii ama iibi ama markuu isagu dhintaba cid kale ay soo halkan isa soo taagtay tidhaahdo addoonta waanu dhexlaynaa saddexdaa midna ma jiro cross baa la saaray saddexdu waa mamnuuc waayo jaaniskii miskiino dambaan la ogolayn in la xidho xaqan sharcigaa siiyey way leedahay dabeedna wuxuu cumar diiday can bayci ummahaati alawlaad macnaheedu waa caynkaa ah. umulwaladada in la iibiyo laa tubaacu lama iibin karo ninkii lahaa ma iibin karo walaa tuuhabu lama hib cid uma hibayn karo walaa tuuras lama dhaxli karo isagu markuu dhinto haddaa siduu yeelaya dee inta uu nool yahay unbuu yastamticu biha biha wuu la dhaqmayaayo xaasnibuu la mucaamaloonaya maa badaa lahu inta u muuqata macnaa hadduu doonayo sidaa kale una uga faaidaysto faidaa maata fahiya xurat mar alla markuu dhintana waa xor sharciga xaqaa siiyey waa sidii mudabarkii uhi idaa midtu fa anta xoro noociisii weeye ah, halkaasibaa marka xadiidka macnihiisu waa nooca waana mawquuf waa aar waa maqaaladuu cumar leeyahay waay kan dambena aan la akrino wa can jaabirin radia allahu canhu qaala jaabir wuxuu yihi kunnaa waxaanu ahay nabiicu kuwa iibiya saraariina addoommaha yaga ummahaati alwlaad ee caruurta dhalay wاnabiyu xayun sala allahu calayh wasalam iyadoo nebiguna uu nool yahay laa yaraa uma arkaynin bidalika arrintaa ba'san wax dhibaato ah rawaahu النasaaئiyu wabnu maaja wadaara qudniyu waصaxaxahu ibnu xibaan xadiidkanina muuqaalkiisu waxa weeye jaabir uu xusayaa uu sheegay in uu maaragtay ay iibin jireen waktigii rasuulka saraaridu waa addoommaha addoommo o dhan ma walahay waa ummuhaatul awlaad kuwa caruurta noole iyadoo nebigu nool yaho dhibaato uma arki jirin marka hore xadiidka culimada qaarkood sanadkii sanadkiisa daciif bay ku sheegeen inaan maaragtay la daliishanayn walaysa fii shayin min aطuruq ana الnabiya iطalaca calى bayci ummahaati اlأwlaad waaqarahum calayhi bayhaqi waxa uu isagu leeyahay riwaayo dariiqooyinka uu ku soo arooray xadiidka midina may sheegin inuu nebigu umulwalado la iibinayo arkay oo uu daayey waaya adugu khilaaf kadib qolyaha markaas mustafaadaadkiisa aan usoo noqono afarka cumar isagu sidaasuu tusiyey hore <clears throat> aynu soo aragno macnaha cadamu jawaazi tasarufi fiiha inaan la isticmaali karayn oo aan lagu tasarufi karaynin xadiidkan jaabirna sida uu tusiyey waynaga aragnay jumhuur lculamaa culimada intooda badani waxa ay akhaduu bimaa nahaa canhu cumar sidaa cumar uu ku tegey ayay qabaan waictabaruuhu ijmaaca min asaxaaba asxaabtii nebiguna inay isku waafaqeen bay u arkeen waayaduuhu bima rawaahu axmed wabnu maaja waalxaakim culimadaasi xadiidka ay wariyeen bay qowlka cumar ku xoojiyeenoo ana الnabiya qaala ayuma mraأati waladat min sayidiha fahiya muctaqaة can dubur addoon kasta oo waxu dhasho ninkii sayidka u ahaa mar alla marka uu dhinto ayay xoroobaysa kaasay ku xoojiyeen almuhim saasaa markaa fuqahaduna ay u badan yihiin xadiidkan kalena isagana way ka jawaabeen oo qaar daciif ku sheegay iyo iyo qaar maaragtay inaanu nebigu ogeyn ku sheegayba waa xuseen umulwadaadada arrinka buyuucda la diiday kuwaas waxyaabaha la diiday in la iibiyo taasaa ka mid ah haddeeda kolka ay gaadhunbaa dee lasoo kala bixinoo sadarka lagu dul akhriyi doonaa waa la iibinayaa iyo lama iibinayo waa sayid qudba markuu axkaamta addoommaha iyo marayo ayaa wuxuu dhaa insha allahu kolkaynu addoommaha helo ayaynu dhowr dictoor u diri doonaayo kolkaasaynu odhan bal axkaamta addoommaha mujalad noogu soo ururiya wacan jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma qaala nahaa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxa uu diiday can bayci fadli lmaa can bayci fadli lmaa'i biyaha dheeraadka in la iibiyo fadligu waa dheeraadka rawaahu muslim wazaada fii riwaayati fii riwaayati muslim wuxuu riwaayo ku kordhiyey wa can bayci diraabi ljamal awrka awrka isagana biyihiisa in la iibiyo ama abaahinta uu geela abaahiyayo wa ibni cumara radia allahu canhuma qaala nahaa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxa uu diiday can casbi lfaxl qoodha abaahinteeda ama saarashada uu xoolaha saaranayo taa in la kireeyo oo wax laga qaato wuu diiday buyuucda islaamka uu diiday ayaynu ku dhex jirnay oo sida xagga dambe uu ku xusi doono waxyaabaha loo diiday ay maaragtay qaarkood naxariis daraa ku jirta qaarkood abni in cid lagu kedinayo qaarkood arar in cid la dagayo qaarkood jahaala wixii baan la garanayn qaarkood khusuuma muran ayuu keenaya waxyaabahaas had iyo jeer asal u ah intan buyuucdan la diiday saynu arki doono oo islaamku ma ogola wax muran hadhow uu ka imanayo oo aan caddayn in la iibiyo wax jahaala ay ku sugan tahay wax cid lagu khiyaamaynayo ama lagu sabaxadaynayo lagu dagayo waxyaabahaasoo dhan marka ka u horeeya waxa wey fadlulmaa biyaha qofka ka dheeraadka ka labaadna waxa wey diraabljamal jamalku waa awrka diraarkiisuna waa abaahinta abaahinta u neefka abaahiyayo casbulfaxl faxligu waa qoodha casbiguna waa biyihiisa marka dee qoodhan in la iibiyo markaa xoolaha lagu sii daayo maya taasi ma banaana diraabku marka abaahintiibu ka turjumaya casri casriguna waa manidiisii wey marka xadiidku hore wuxuu tusiyey biyaha dheeraadka in aan la iibinaynin marka shardigaasu ku xidhanoo biyihii qofka ka dheeraada weeye isaga iyo xoolihiisu ay cabayeen marka waa kaasoo waxa uu ku leeyahay biyahaasi waa kuwii dee iska furnaaye mael harooyinka iyo qaydarada iyo balliyada iyo jeexjeexyada iyo dhijaamaha iyo meelaha had iyo jeer sida caadigaa dabiicigaa ah, u godan ee biyuhu ay fadhiistaan weeye laakiin biyaha uu ku shubtay qofku barkad ama taangi ama meel isagu uu qotay oo u gaara uu yeelanaya uu milkiyaya inkastay fiicanta iyaga lafdigooda inuu dadka wax ka siiyo haddana la mid ma aha sida kuwaa kale ee caadigaa ah. waxaa xadiidku ahaa annaasu shurakaau fii alaat fi lmaai wa fi lkalai wa fi nnaar dadku saddex bay shuraako ku yihiin dabka iyo daaqa iyo biyaha dabka dee waa in noolayska la kala qaato haddii kale maacuunkii oo la isu diiday soo gelaysa daaqaa ilaahay uu saarayna ee dhulkaa ka baxayna inay dadku iska ootaan iyaduna waa xaaraan oo ma banaana waa mushkiladda waddankeenna haysatay imika iyadoo deegaankuba iska yaryahay oo dadkii sii badanayo xoolihiina sii badanayaan dhulkiina intii yahay ayuunbaa dadka qaarkood kilomitira un iska ootaa oodashadaa dhibaatooyinka ku jira waxaa ka mida ah horta dhirtii baa la jaraya ilaan waxaa lagu oodayaa taar ma aha iyo gidaare waa dhirtii taagnayd baa la jaraya oo lagu oodaya marka labaadna xoolihii ummaddu meeshii ay wada daaqayeen qofkani wuu xidhanaya marka saddexaadna damaacinimu ku darayaao dadka kale inta u banaan buu la soo daaqaya waa macruuf beeralaydu jilaalkiibay intooda xoolahooda u furayaan inta kalena dadkay la soo daaqayaan kuwa la degan iyo midu dawlada waxay idhaah ka joogoo dadka damacan ka daah wakhayn damac yaqaanaha noqonine lawaa waa la isku dawakhayba markaa meeshiiba xoole way baabeeen marka odashaduna waa xaaraam weeye cawska uu ka garanayo o iibsanayaana waa xaraam waa dee wax dadku ay wada leeyihin biyina waa noocaasoo kale tan kale iyada ee qoodha iyo waxaan abaahinta xoolaha waxaa waajiba in la ismaal siiyo oo had iyo jeer laga la kala ammaanaysto un qoodha geelii iyo arigii iyo lo-dii intaba waa dibidii iyo awrtii iyo sumalkii orgaci intaba in la kala ammaanaysto la isa siiyo ayaa wanaagsan laba arrimood baa ku jiro oo dee haddii la ydhaha la kala iibsado maxaa la kala iibinaya wixii waa waxaan war laga hayninba midda labaadee ku jirtaa waxa weeye fiiha danaax wadicatu nafsi fa min alumuuri alatii yanbaqii an yajriya fiiha alixsaan watacaawunu bayna annaas wahada madhabu jumhuuri اlculamaa waxaa ku yaro jirta ducufnimo iyo gobonimo daro qoor baa cid loogu darayoo markaasaa dabeetana laga iibinayaa arin xagga akhlaaq ahaan u hagaagsan maaha waa kuwaas wey waxyaabihii la diiday baynu liiskoodii wadnay wacan ibni cumara radia allaahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam nebigu waxa uu diiday can bayci xabali xabala uurjiifka uurjiifkiisa in la kalaysado wa kaana wuxuu ahaa arrinkaasi baycan iib buu ahaa yabtaacuhu ay kala iibsan jireen ahluljaahiliya dadkii jaahiliyada ku sugnaayee islaamka ka hor dhaqnaa ayaa sidan wax kala iibsan jiray kaana arajulu marka raawigii baa sii fasirayo waxau yihi kaana arajulu ninku wuxuu ahaa yabtaacu wuxuu iibsan jiray aljazuura geela ilaa an tuntaja ilaa waktiga ay dhalayso annaaqatu hashu jeero ay dhalayso uma tuntaja dabeetana ay dhalayso allatii fii baniha ta caloosheeda ku jirtaa ay dhalayso muttafaqun calayhi walafdu lilbukhaari waxyaabuhuu nebigu diiday calayhi salaatu wasalaam dee iyadoo waxyi ilaahay u sheegay ay tahay sababta loo diidayna jahaalada ku jirta ay tahay iyo iyadoon la garanayn wuxuu yahay waxaa la kala iibsaday waxaa ka mida ah xabalulxabala macnaha waa xamlulxamli un waa uurjiifkii weeye macnaha ilmaha caloosha ku jira in la kala iibsado waa la diiday waa mid kaa caloosha ku jiraa ka uu sii dhali doono in la kala iibsadana waa la diiday taasi waa mid xabalilxabala waa laba mudaafo isdaba socdo xabalada macnaha uurkii in la iibsado iyo uurka uurkiisa kuu sii dhali doona waa gubadkan gubi doona biciidka daaqi doona ayuunbay dee sawirkeedii leedahay waaya laakiin raawigu wuxuu ku fasiray in ay ahayd xagga waktiga arrintani oo qofku wuxuu odhanayaa neefkaa geelaa igaydi lacagtiisana igulahow ilaa inta la gaadhayo hashan ilmaha ay riman tahay marka uu isagu rimo nirigta hashaasi ay dhali doonto kolka iyadu rinto ilaa waktigaa laga gaadhayo laba sannadood meelahaas ama saddex sannadood igula how lacagta neefka aan kaa iibsaday marka labadaa tilmaamoodba way noqonaysa mid raawigaa ku fasirayoo waa in jasuurku waa neefkii geelaha neef geelaa la kala iibsanayaa iyadoo lagu mudaysanayo hashani neefka caloosheeda ku jiraa marka uu isaguna ribo ama dhalo waa midna xagga muddaday la xidhiidhaa in muddo noocaasa wax lagu kala iibsado lama garanayo waa jahaala ku jirta wax noocaas ahoo urjiisa in la kala iibsadaana isagana lama ogolo oo dee jahaala ku jirta lama garanayo waa shay majhuula ah. waaya marka wuxuu ku uhi wakaana baycan yabtaacuhu ahlu ljaahiliya waa dhaqankii jaahiliyada ayuu ahaa war maxaa jaahiliya un inagu xidhxidhay innaga dadku waxbay ku kala isan jireen reer miyigeenu oo marka had iyo jeer ahminka iyo uu ka yaro waxaysme kaliishii ay marayaan ayaa wuxuu odhanayaa war waa biyo dhaan baa jira ama xoolihii wax dee laga iibsadaa ma jire eh? labaatan urjiifa waxigu amaahi labaatan urjiif oo adhiga guga dhali dhalan doona ah ya naylaha kuga dhalanaya ama ceesaamaha ama nirgaha kuga dhalanaya waa kaasoo geeliya adiga waa riman yihiine dee kuwa xagaaga marka ay dhaqaaqaan baan ku siinay waxigaga iibi oo hadday dhiciyaan haddii shilini ay cunto wixiiba wada dhiciyaan xaggeesow la isqabsan maayo hashiiba caloosheedii weyneed hadday naqasba noqoto ila combyuter maynaan saarine oo waxaa meesha jiifee aynu urjiifka moodayna aanu ahaynba ama fiixay noqoto ama dee see la odhanaya oo fiiha jahaala ah. waayo marka taasoo innaga inaga laftigeenu ay yar isticmaali jireen berigii hore xayraankuska siira barnaamada iminka waa laga sahlan yahay ayaa jirtay taasina ma banaana aan laftiga ku celino nahaa can bayci xabali lxabala urjiifka urjiifkiisa in la kala iibsado waa la diiday iyo urjiifkaba wa kaana baycan yabtaacuhu ahlu jaahiliya jaahiliyadii baa kala iibsan jiray sidaa marka tafsiirkaa <clears throat> mid aan ahayn buu raawigu saaro wuxuu hi kaana arajulu qofku wuxuu ahaa yabtaacu mid iibsada aljazuura neefka geela ah ilaa an tuntaja naaqatu hashu intay dhalayso oo wuxuu odhan jiray ilaa hashaasi dhalayso ya uma tuntaja dabeetana ay dhalayso allatii fii badnihaa tacaloosheeda ku jirta hashan intay dhasho ta ay dhashaa ilaa iyaduna markay sii dhalayso war neefkan geelaha iga iibiya jasuurka ah afar sannadood igolahow halku ka odhan lahaa ibtidaaan min alyowm iyadoo maanta aynu ka bilaabayno ayuu urjiifka iyo urjiifkiisa kale inta laga gaadhayo isticmaalaya waaba laga yaabaaba neefkan sidkiisu inuu soo gaabto sidkiisu inuu dheeraado dabeetana halkaa khilaaf ka bilaabmo idhaahdo dee wakhtigaan anigu ku talagalay intaasoo bilood bahayd ka kalena uu idhaahdo dee neefkii aynu ku mudaysanay ayaa dheereeyey ama gaabiye soodaanta maanaa keenay dabeetana halkaa la isku qabsado waaya ana maanaa ka soo qadimay mise anaa ku raafiyey ayaa iman karta marka halkaa jasuurka waad garato waa neef geelaa la kala iibsaday tuntaja waa eray muuqaalkiisuna yahay majhuul laakinahu musama oo ficilada qaar waxaa jira sida ficilkan oo kale lahu suurat lmajhuul muuqaalkiisu waa inuu majhuul yahay waana macno musame oo imika waxaa lagu macnaynayaa ilaa an tuntaja naaqatu hashu jeeray dhalayso hashu jeeray dhalayso siduu xadiidkiiba uu ahaa kullu mawluudin yuuladu cala alfidra faabawaahu yuhawidaanihi aw yunasiraanihi aw yumajisaanihi kamaa tuntaju lbahiimatu bahiimatan jamcaa macnaha siday u dhasho weeye ee sida loo dhala ma waa mulaaxada marka sidaasu ayuu diiday rasuulku sala allahu calayh wasalm idinka noocaas faqad jaءa min anahu min buyuuci algharar bijahaalati اlajal ajashii baan la garanayn markuu nebiguna ka warramaya waxa la kala iibsanayo wuxuu hi man aslafa fii shayin qofka shay lacag usii dhiibta loo keenayo falyuslif fii kaylin macluumin ilaa ajalin macluum waxa lagu miisayaana macluum ha ahaado waktiguna macluum ha ahaado waaya وعن ابن cمر رضي الله عنهما أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم نبi محamed نhaa wuxuu diiday can bayع الwalاء walaaga in la iibiyo wa can hibatihi iyo in cid la siiyo متafق عalayhi labadaba uu diiday alwalاء waa ti aynu soo marnay qofku hadduu qof xoreeyo isagaa dhaxalkiisa lahaa kaa uu xoreeyey wax dhaxla hadii la waayo kolkuu dhinto oo xigto u ah de isagaa dhaxalkiisa lahaa waa arrimaha inaga maqan weyn maadaama addoommo aanay jirin sidaa darteed ayaa waa xadiidkii bariiraynu kusoo marayna alwalaau luxmatun ka luxmati nasabi laa yubaacu walaa yuuhab waxa uu lamid yahay xididka xigaalnimadoo kaleu la yahay dee qofna xigtanimadiisa ma iibiyo mana iibsado wax iib la yidhahda magala iyo hibo waa la ysku dhaxlaa-un marka addoonkan ayaa anigu aan xoreeyey faa'iidadii aan ka heli lahaa halkaa iyo beecii aan kaa iibiyo adigu hadhowta aad dhaxashide macnaha dhaxalkii aan hadhowta dhaxli lahaa adigu aad ku hadhidood la wareegtide iga iibso wax jira maaha sharcigu ma ogola nahaa can bayci lwalaa walaha lama iibin karo hibadiisuna ma banaana macnaha arrintaasi waa arrin la xidhiidha axkaamta addoomaha النهي والتحريم ليس خاصا في سورتي البيع والهبة وإنما هو محرم وفاسد بكل صورة من صور نقل الحق فيه معنaa qofkan qofkan xoreeyey ixsaan iyo samafal buu u sameeyey gacal iyo xigtay noqdeen hadhowta hadduu addoon kaa la xoreeyey dhinto kan xoreeyaa dhaxlaya oo sokeeya u ah iibkaasina halkaa weeye axkaamta addoomaha kii labaada ina soo mara weeye وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال waxa uu yihi نهىa رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم waxa kale oo iibabka uu nebigu diiday kamid a wuxuu nahiyey iibkooda can bayci alxasaa iibka qururuxa wa can bayci algharar iyo iibka la isku kadinayo ama qofkii lagu sabaaxadaynayo ilduufka uu ku gelayo ee dee lagu dagayo labadaasina waa waa diiday oo sababihii loo xaaraantinimeeyey iibabka qaarkood ayay tani ku jirtaaba waa asal weyn oo usuusha ka mida maaragtay iibka muxaramka ah matalan muxuu noqon karaa bayculxasaa bayculxasaa siyaabaha ay ku dhaqmi jireen carabtu beryaha hore ayaa wuxuu waxay ka mid ahaa waxay odhan jireen quruuru xaaqaado alaabta halkaa taalla midun ku tuuro sidii qolada jaadka iibsataa ay u odhan jireen waa dabaqabsi maanta dabaqabsi mataqaana i qaylun baa aada u garanaye baaga halkaa dabooyinkiisu ka sii jeedaan midun ku dheg weye wixii doonayaaba ha kaaga soo baxa xaggeeda hore marka dabaqabsi xaggan iibka ah weeyo quruuru xanqaad ama alaabtan yar qaado maryaha aan iibinayo midun ku tuuro jawaanada aan iibinaya midun ku tuuro khudradda halkaasaa la midun ku tu midun ku dhufso waa nasiibkaa ka kugu dhacaa ruudhaydhkaah midun ku tuuro marka waxaa kaaga soo baxaa ama ku xuna kugu dhaco ama ku wanaagsan ikhtiyaar ma lihi ikhtiyaar ma jiro dee qofkan eh, waxiibsanayaana inuu ikhtiyaar yeeshaabe oo iyo doorasho facalaa ayi sawbin waqacat fahuwa laka bikada kii ay kugu dhacdaan baad leedahay haddaad iib doonaysa kaasad ku carabsanaysa haddii kalena waad iska tegaysa waa kadeed ama koox adaya buu dee sidaa u dhigay oo wuxuu mid midun ku nasiibso marka taa waa la diiday waxaa kaloo la diiday iib kasta oo kada ku jirto waa aslun cadiimun min usuuli kitaabi albayc masalooyin badan baa soo geli kara maalan addoon wax baxsaday neef baxsaday buu kaa iibinaya waxaan la haynin oo aanay waddankeenna lagu haynin oo lalaayahay buu kaa iibinayaa ama aan la garanayn wuxuu kaa iibinayaa wax aanu kuu soo gudbinba kalaynin ayuu leeya waa kuu dhiibaya shimbiraha halkaa maraya ayuu hi matacas baa dooran mise taa midabkeedu greenka yahay bal midun adu teebaan kaa iibiyaa ma soo qaban karo kadalika baycu samaki fi lmaai lkaiir wuxuu leeyahy waxaan kaa iibinayaa kalluunkaa badda dhex yaacaya waa markii aan la qaban karaynin iminka waaba la kala iibsadaayo dee maraakiib baa loo dhigaa shabaagaas oo saasa imagination baa lagu sameynaya oo la qiyaasaya intay halkaa ku jirto oo waaba la garan karaaba oo intaasoo tan buu noqonayaa kana baxsan maayo de markiiba waa lasoo qabanaya wa haddaan la qaban karaynin iminka waa la qaban karaa allaban fi darac wuxuu ku leeyahay neefka caanihiisa waxaa calo caanaha ku jira candhada ayaan kaa iibinaya weliba ma walisinba dee neefku caawa miyuu yaraynaya mise wuu badinayaa si wanaagsan muu maanta u daaqay dee muxuu noqon doonaa ma galaan buu dhiiqayaa mise dhegle waa hadhow meelihii muranku ka bilaabaya wey bayci sawbin min alaswaaq wuxuu leeyahay maryaha halka yaalla miduun adugu midun baan kaa iibin doonaa miduun goordhow buu tii xumayd kuu xulaya hadna markaasaad qaylinaysa waa meelahii isqabsigu ka bilaabmaya marka waa waxyaabihii la nahiyey ayuu asal u yahay masaladani beec kasta oo kedo qarar uu ku jiro qararkaa waa la iska ilaalinaya waxyaabaha qaarkooda waa laga yaabaa baahi badan oo jirta daraaddeed loo saamixi karo sida masalan xayawaan neef riman oo kale neef riman dee isaga waa la iibin karaa oo dee waana macruuf neefka riman iyo neefka aan rimanayn inay kala qiimo yihiin marka maadaamaan uurjiifkiisii gaar loo iibinaynin qaalintii rimanayd la iibinayo iyada waxba dhib male in lagu xisaabtamo inay macnaha maadaamay riman tahay inay ka qaalisan tahay tii aan rimanayn ee galoofta ahayd midna waa golmadhan midna way rimantay isku iib maha dee tashanjirkee rimanna waa intaa ta kale aan rimanayna waa intaa way kala iib hooseeyaan laakiin dee warjiifkii baan gaar loo iibinayn oo waa wada socota marka taas oo kale athamara bacda fuduwi salaaxiha midhihii oo geedka saaran ase bislaaday ama timir ama khudrad kale waa la kala karaa mar hadday bislaadeen inkastoon la garanaynin inta kiilooya ha dhowto noqonayaan waxyaabahaas oo kale iyo waxyaabaha qaarkood oo masel dabool leh sida lowskii iyo basashii iyo waxyaabahan had iyo jeer dabool dee hala burburiyo oo bal in wax hagaagsani ay ku jiraan iyo in kale lama odhanayo laakiin macagalkiisaasaa la isku iibinaya inahaasoo kale dhib ku jira daraaddeed ama maslaxad iyo baahida ummad keentay iyo iyadoo aan laga dadaali karayn wax la iska cafiyey weyada la ogolyahay fawaaid alula maa tadcu alxaajatu ilayhi min algarab athaniya masalada labaad waxa weeye ee fawaaidka uu ku sheegayo shaarixu alta'miin atijaari waxaan la idhaahdo tamiin tijaari muxuu ah af soomaaliga macaymisba maalkaa caymiska la idhaahdo isaguna waxaa ku jira abni manaa qarar kadaa ku jirta kado ayaa ku jirta marka isaguna ma banaana waxaa ku jira qararun wa jahaalatun wa mukhaatara khatartiisuu leeyay jahaaladiisuu leeyay waana la isku dagayaa waxaanu shabahaa amr baalka la idhaha qamaarka ayuu shabahaa وبالجملة فكل من تأمل هذا العقد وجده لا ينطبق على شيء من العقود الشرعية qof kasta oo caalimahoo diraaseeya u fiirsaday wuxuu ku qancay heshiisyada islaamku ogolaya inaanu midna ahayn marka dhowr qaraar ayuu isdabageliyey qaraaru hay-ati kibaar اlculamaa culimada waaweyn ee fatwada sacuudi arabia fatwadii ay ka soo saareen kun iyo saddex boqol iyo toddobiyo sagaashankii buu xidhiidhiyey go-aan labaad oo kulankii culimada majmacu lfiqhi lislaami bishani bishani ta'miin atijaari isaguna uu raaciyey kulan labaad oo culimada ay saddexaad buu sii raaciyey oo isaguna noocyadiisa kala duwan ay diraaseeyeen marka go-aankoodii waxa uu noqday marka laga reebo sheekh aada u yar dabciya oo mustafa azdara la ydhaha mustafa zarqana waa meelaha macruufka uu ku yahay tasaahulkiisa laakiin a'imadii fuqahada ahaa ee caalamulislaami isaga yimid markii ay ka doodeen bahalkaa caymiska la ydhaahdo ama egshooranka haddii uu yahay ka la gelaya ee xagga nafta iyo haddii uu yahay ka dhaqaale ahaan qofku inuu naftiisa egshooran geliyo iyo inuu xoolihiisa egshooran geliyo waxa ay culimadaasi casrigu markii in badan ka shireen ay daraaseeyeen isla waafaqeen in cuquudda iyo heshiisyada islaamka midna aanu waafaqsanayn kedo iyo jahaala ay ku jirto saa darteed aanu banaanayn caqadkaasi aanu banaanayn marka halkaasay ka duuleen dabeedna sharikaadkii iyo xukuumadihii khaliijka ee waa tii aada arkaysa hebel janaalayaasheeni beryo dhan un halkan ka noqonayeeno lalahaa ninkii hebel ta'miin baa usoo baxay ta'miinaad soo may dhacayn arrinta afar sanadood buu shirkadii u shaqaynaya lacagtii laga jaraya ta'miinaadka ahay ayay culimadii fityoodaan inay xaraam dabeedna dadkiibaa waxoodii loo celinaya muddo dheer baa lasoo daldalanayay inay imika dhammaatay in kale warkama haye dadkii eh, dhowr iyo toddobaatanadii iyo sideetameeyadii iyo shirkadaha u shaqaynayay fataawahan culimada ayay ka duuleen iyagoo ku camal falaya ayaa la yidhi dadka wixii labaatankaa sano laga jaraya ha loo celiyo dawladduna ha u celiso sharikaadkuna ha u celiye wixii dee sida u dhacayaa waxa weeye waxa la kala iibsadeen aan caddayn lacagta uu qofkii shubaya ama gaadrhigii laga qaadayo ama naftiisii laga qaadayo muxuu ku iibsaday wuxuu ku iibsaday waxaan la garanayn mararka qaarkood waxaa dhacaysa in qofkan iyo gaadhigiisa aanay waxbaba ku dhicinba ilaahayba kana ka badbaadiye maqaadiirihii uu ka feejignaa mararoo halkaa isagii faa'iida un laga daldasho dee isagii laga badsado mararka qaarkoodna waxaa dhacaysa in maqaadiiruhu ay ku bataan qofkan igshoranka galay qof ka mid a ah, in maqaadiirta ilaahay ku daldalo dabeedna uu noqdo toban qof midka eh, musiibo badan iyo exidin badan oo isaga uu ciirto xaggiisa ayaa suuragala marka wixii la kala iibsaday ma cadda wixii soo hadhay maxaa laga yeelaya almuhim tijaarada noocaasi halkaa laga tijaareeyo jahaalaa ku jirta kadana way ku jirtaa waxa la kala iibsadayna ma cadda ma banaana bay ku tagtay waxa markaa dee laba qaybood buu yahay oo naftii iyo maalkii inagu dee ma naqaane waxa caalamka laga isticmaala qofku dee inuu naftiisa egshoran geliyo iyo inuu maalkiisa geliyo labadaba isku dareen waxaase bannaan bay leeyihiin ka loo yaqaano التأmiin التaawni التأmiin التacaawuni wuxuu iska noqon karaa dee sidan qabaa'ilku iminka u dhaqmaan oo dee qabiiladii had iyo jeer iyadu waa masale sharciga ku daba lahoo dee magtii dadka xigtadaa bay ku waajibaysaa in inaga ka mid oo ishuruursata ama sharkad samaysana oo ku heshiina qaadhaanaan yeelana oo qaadhaan wadaag qofkii wax ku dhacaanu aan ka bixino qofkii maqaadiri ku timaado ha laga bixiyo ah, waa tacaawun tabaruc tabaruc baynu bixinayna sanduuq baynu samaysanayna mar wal mar walba ciddii wax ku timaado unbaa laga bixinaya cid faa'iide ka doonaysa oo ka ceeshaysaana ma jirto lacagtaa aad bixisee aad ku riday accountka waxay u taallaa qof kasta oo kamida inteennaa ballantay kunkeennaa qof heshiiyey qof kastoo wax ku dhacdaad ugu tabarucday ka ururinaya iyo kuwa sharkada madaxda ka ah midna faaiid kama rabo midna faaiido kama doonayo marka waxa weeyaan waa shuraako la galay oo tacaawuna oo tabaruca oo aan tijaarada iyo faaiid ahayn taas wa iska banaanta gaadiidleydi ayaa masala ku ballamay halkaa sidan dee ay sameeyaan baslayaasha iyo ayaa u yaro badane lacag bay iska ururiyaan dabeetana qofkii wax ku dhacaan baa la saxiidaa taas waa tabaruc wey iska fiican <clears throat> waa arin runtii dee dhibkeeda leh caalamulislaamina maaragtay dadka muslimiinta ee jooga caalamka qarbiga iyo ummadaha sheeye la jooga dhib badan ku haya oo qofku shabakad buu galay aan sharci islaam la eegayn wax sharci islaam oo la eegayaa ma jire meesh kildhigaasunbuu madaxa la soo galay dadkii horeba kula sii jire dee wuu ku ruxayaa un sida iyaguba ugu ruxayeen wuu ku qasban yahay baankii ribada ah wuu ku qasban yahay exsurankii wuu ku qasban yahay inuu halkan maro markaa xalku waxa weeye dee inuu meel raadsado wanaagsan oo diinta ilaahay la eegayo laakiin dee waxba uu ka maarmi waayo sidan uu yeelay waxba wax daruuro aho meesha yaallo hagaagsan ma jiro وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم قاaل waxa uu leeyahay rasuulku man اشhtarىa qofka iibsada طacاama raashin qofka iibsada falaa yabixhu yuu iibinin xataa yaktaalahu jeeroo uu miisto rawaahu muslim imaamu muslim baa ku wariyay kitaabka saxiixiisa xadiidka saxiixiisa macnaheedu waxa weeyaan oo xadiidkan uu tilmaamaya qofku had iyo jeer marka uu shay aan la garanaynin kamiyadiisa tirada uu leeyahay kolka uu iibsado de ha tirsado ha tirsado waxaan inta galaan u yahay inta kiilo u yahay ha ogaado waa wixii dee markaa iska furnaayo aan la garanayn qadarkiisa shaqaalaha u dirto ha ogaado inta kiilo u yahay marka uu isagu tirsado ha sii iibiyo markaase ansaxaysa إذا بيع طعام جزافا فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه يصح التصرف فيه قبل قبضه واي الطعاam caadaة وغاaلبا laa يubaac إلا kayla marka sidaas weeye ida shtarayta shaya falaa tabixu xataa taqbida nahaa an tubaaca sila xataa tubtaaca xataa yaxuusaha atujaaru ilaa rixaalihim man ibtaaca طacaama falaa yabixu xataa yastawfiya axaadiista qaarkoodna way noo iman doonaan macnahaasun sheegayaae waxa weye qofkani wixii uu iibsaday waa inuu ogaada qadarkiisa tiradiisa waa inuu ogaado waa inuu guddoonto kadib buu sii iibin karaa laakiin isagoon garanayninba qiyaastiisa haruurka halkaa tuulan ee aan jawaanba ku jirin ee aan la miisaanin ayaan kaa iibiyey ka soo qaad inuu boqol kiilo yahay boqol kiilaan kaaga iibiyey dee waanu ka badan karaa waanu isdhimi karaa marka wixii hala cayimo si jahaaladii a u baxdo si kedadii lagu kedin lahaa qofkani u baxdo si murankii uu go'o saasaa la doonaya islaamku mar walba wuxuu doonaya dad isu niyad furan oo isu macnaa wax cad ku wada socda oo ka soo qaada waxaa la yidhaha isqabsigaa ka bilaabmaya wa abi hurayrata radia allahu canhu qaala nahaa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebigu waxa uu diiday can baycatayni laba iib oo fii baycatin iib ku dhex jira rawaahu axmed waannasaa'iyu wasaxaxahu tirmidi wabnu xibbaan waliabi daawuud man baaca baycatayn qofka laba iib iibiya oo fii baycatin iib ku dhex jira falahu waxa uu leeyahay awkasuhumaa koodii naaqiska ahaa ee dhinnaa aw iribaa ama kii ribada labadaa midunbu ku dhacaya labadaa oo aanu midna sharci ahaan u hagaagsanayn midna aanu ujeeddadiisa ahayn labadaasu ku dhacaya macnaha waxa weeye oo halkana la diiday qofku marka uu wax iibsanayo waxaasi waa inuu gooni ahaan u iibsadaa oo aanu laba iib isku dhex darin aanu isdhex gelinin waxa tusaalaha culimmadu ay ku misaalinayaan xadiidkan inuu qofku yidhaahdo masalan kitaabkan iga iibi ama miiskan iga iibi ya miiskan iga iibi ayuu leeyahay anaanku amaahiyo recordkan taasoo kale ah, taasoo kalea la diiday bictuka hadihi silca bialfayni nasia wa bialfi naqda faayumaa shita akhadta bih taasoo kalena waa lagu fasiray yadan <clears throat> macnaa waxa weeyaan amaah iyo iib isku dhex jira waa iib iyo kiro isku dhex jira waa iib iyo shuraako isku dhex jira shuraakadu gaar ha ahaato kiradu gaar ha ahaato amaahdu gaar ha ahaato iibkuna dee gooni ha noqdo bictuka kada bikada calaa an taajuranii daaraka bikada waxa uu leeyahay miiskan waxaan kaaga ibiyey boqol kun bishardi inaad gurigaaga iga kidhayso maxaa isdaba waday labadaasiibaa isku xidhaya gurigaagana iga kire ana waan kaa iibinaya alaabtaa doonaysa adiguna sidaa yeel ana aan saa yeelo labadaasaa isku xidhan ama wuxuu leeyahayba qofkan isaga ahi shaygan haddii aad amahanayso intaasaan kaa siinaya haddii aad naqad ku bixinaysana intaasaan kaa siinaya taasaa malaa inagu badan markii dolarkii iyo inflationka wixii la odhan jiray xasibateen waad u tegaysaa dabeedna wuxuu leeyahay haddaad amaahanayso iminkaba waxaan kaa siinaya waxaan kaa siinaya laba boqol haddaad kash uu yahayna waa boqol iyo konton waa laba iibood dee isku dhex jira laba iibood isku dhex marka Ehm, ama awkaskiibuu qaadanaya ama ribadiibuu ku dhacaya oo kolkan waxaa lagu fasiri karaa suurada kolkay ta amaahiyo iib wada socda markuu leeyahy kitaabkan waan kaa iibanayaa bishardi adiguna waa inaad amaahiso lacag intaa leeg dee ama kii naaqiska ahaa buu yeelanayaaoo iibkii oo bilamaha ayuu xaqu yeelanaya oo kaana muu doonayno waa kii awskaska ahaa ama labadii buu isku helayaayo ribaa raacay ribo ayuu ku dhacaya masalan qofku hadduu idhaahdo waxaana i amaahay waxaana waan kaa iibiyey kullu qardin jara nafcan fahuwa riba amaah kasta oo faa'iido soo jiida amaah kasta oo faa'iido soo jiidaa waa ribo waxa imika iska badan waxaan ku amaahiyey lacag intaa leeg toban kun oo dollar baan ku amaahiyey bishardi badeecadaad ka shaqaysa hee bal aad anigu nin iibsato soo wax dhaca maaha bishardi alaabtaa aad rarayso anigu in iibso marka lacagtan amaahda ah ee qofkan uu bixiye dee faa'idu ka helay faa'ido si dadbana ayuu ka helayoo ti isagii unbaa lacagtiisii wax lagaga iibsaday marka tii uu dulsaarka ka dhigi lahaa unbu xaggan iibka kaga soo wareegay islaamkuna wuxuu ka taagan yahay waxa amaahda la idhahdaa waa inay ixsaanun leedahay ixsaanu waa in laga helaa oo qofkan uu xamaahiyey aan waxba ka faa'iidin marka beecaa iyo iyo amaahdaa wada socda ayaa tafsiirkan abi daawud lagu fasiraya riwaayadan man baaca baycatayni fii bayca laba iiboo wada socdo qofka sameeya sida iibkaa iyo amaahdaas oo kale falahu awkasuhumaa koodii naaqiska ahaa ayuu leeyahy oo kii aanu doonayna aw iriba ama kii ribada ahaa ayuu yeelanayaa kan naaqiska ana isagaan doonayn kan ribadaana sharcigaan doonayn waxba kama ansixin wey marka xalku waxa weeye <clears throat> masalan haddaad shayga qofka ka iibinayso ad amaahinayso waa lagu ogolaya lacag dheeraada inaad maaragtay ku iibiso wuxuunaad ka daynaysaa labadan baycee wada socda haddii haddii haddiidan isbarbar socoto ka daa marka horeba haddaad doonto weydiiyo waxaad leedahay miyaad amaahanaysaa mise cash baad sidaa jawaabtii buu bixiyey marka waxaad leedahay hadduu kudhaado waan amaahanaya wallaahi iminka waxba ma haye laba bilood baan doonaya in lagu yeesho waxaan kaaga iibinayaa kitaabkan boqol iyo konton saasaad leedahay waxaan kaaga iibinayaa boqol iyo konton ha isdhex gelin haddii uu markaa kaasisana dee kii gaarkaaba ee caqadkan la isku xidhayuun baa la diidaya ee way banaynayaan culimadu ziyaadatu haban muqaabil aljal wakhtigoo dheeraanaya daraaddeed iibkaaga inaad u kordhiso lacagtiisa oo markaad ogaato qofkan inuu amaahanayo dee wakti dheer buu la maqnaanayaa marka inaad lacag kororhsan kaga iibiso way banaynayaan jumhuurulculamaa ee sababta loo diidaya waa marka labadan caqdi ama labadan bayco uu qofku isdhexgeliyo haddaad kaashidato waa intaa haddaad amaahanaysana waa intaa <clears throat> taasaa sababta loo xaaraantimeeye waa baycatun fii baycatayn hadday haddayse kala gooni yihiin oo qofka markaad ogaatay inuu amaaha wax ku iibsanayo aad ku kordhiso marka uu kaash bixinayana aad ka dhinto qofku xor buu u yahay wixiisa inuu markuu doonayana qaaliyeeyo markuu doonayana hoos u dhigo taana waxa xukumaya dee suuqa oo iminka suuqa haddaad kaga helayso alaabtaada inaad kordhiso dee waad kordhin kartaa haddaad kaga weydana waa dhimi uun suuqaa ku haya maaragtay dhinaanshaha iyo kordhinta ee arrinta loo diidayo waxa weeyaan baycatun fii baycatayn ah, saasay markaa ku fasireen oo dhibkaasaa jira dhibaatadaa jirta daraaddeed amaahi iyo laysma raacinayo iib kiro iyo iib laysma raacinayo shurkad iyo iib laysma raacinayo hala ah, kala reebo marka taasida aada u badan haddii aad sidaa yeelaysa iyo haddaad sidaa yeelaysa iyo waan ku amaahinaya haddaad anigan wax iga iibsanaysa waan ku amaahinaya lacag amaahabaa doonaysa soo maaha laba kun baad doonaysa waan ku amaahinaya laakin bishardi waa inaad gaarhigayga u rarato gaarhigaygu raro ayuu kuleeyahay ama lacagta anigu wax igaga iibso wa kullu qardin jara nafcan fahuwa riba amaah kasta oo faa'iide soo jiidaa waa ribo وعن cمر بن شعyب عن أbيه عن جده رضي الله عنهم قال قال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم xadiidkanaa sii cadaynaya kaa hore ku yaro ijmaaliyey waana sababtu isugu daba dhigay sheekh laa yaxilu xalaal maaha salafun wa baycun amaah iyo iib la israaciye walaa shardaani fii baycin laba shardi oo iib keliya ku wada jiraana ma bannaana walaa ribxu ma shay in laga faa'iidaana ma bannaana shaygaasoo lam yudman ay lam yuqbad weli aan la guddoomanin walaa baycu ma shay in la kala iibsadaana xaaraan weeye laysa cindaka aanad hayninba rawaahu lkhamsa wasaxaxahu tirmidi wabnu khusayma waalxaakim waaqrajahu fii culuumi alxadiidi min riwaayati abi xaniifa can camrin almadkuur bilafdi nahaa can baycin wa shardin saasuu isagu udhigay iib iyo shardi wada socda wa hada alwaji akhrajahu abaraaniyu fi lwsat wahuwa ariib ah, xadiidkani waxa uu diidan yahay dhowr shay oo iibka kamida mid waxa weeye ka aynu soo sharxaynay oo ah salaf iyo bayc amaah iyo iib wada socda kaa sharaxiisu aynu qadinay walaa shardaani fii baycin iib laba shardi ku jira macnaha shardigu midna waxa uu keensanaya caqadka midna caqadku ka hor imanaya marka shardigii caqadka ka hor imanaya wey kaasina waa ka labaad ka saddexaadna waxa weeye shaygii ma banaana in la kala iibsado ilaa la guddoonto ka afraadna waxa weeye wixii inaad iibisaa ma banaano haddaanad haynin afartaa shay buu halkan ku sheegay walaa shardaani fii baycin fusira biciddati tafaasiil minha alxanaabila bian yashtarida almushtari cala albaayic labadan shardi ee iibka ku dhex jiree la diiday waxay ku fasireen an yufasila thawb almabiic waayo kiia falaa yaix ma ansaxayo liannahu jamaca bayna shardayn waaxsan min hada atafsiri wagayri atafsir alaati ashardaani fii baycin fusila biqowli lbaaci kun hadihi silca bicasharati naqdan waaakhuduhaa minka bicishriina nasiia toban ku qaado anna waxaan kaaga iibsaday labaatan masalatu lcina ka mid a si kolka loo eego riwaayada dambe saad arkayso waxa uu leeyahay nahaa can baycin wa shardi riwaayada dambe uu ku leeyahay eh, waxa uu kusoo saaray fii culuumi alxadiid waxay la socotaa un xadiidkii hore aynu soo maray maraynay isku macnayiin haddii laba shardi lagu daro iibka iyo haddii shardi lagu daro iyo haddii laba bayco ay wada socdo yihiin iyo haddii amaahi iyo shurkad lagu daro waa isku baaq iibkan in wax lagu lifaaqo waa la diiday waa la diiday alaa shardaani fii baycin iibku sidiisa xor ha u ahaado waxaa kaloo uu ku daray athaalia walaa ribxu maa lam yudman wixii aan la maglabayn in laga faa'iida maaha eeg siduu lafdigu u yaallaa noocaas walaa ribxu maa shay in laga faa'iido oo iib lagaga faa'iidaa ma banaana shaygaasoo lam yudman aan la maglabayn marka loo sii dhaadhaco waxa weeye shaygii ilaa aada guddoomato iibin kari mayse maaha inaad iibiso shaygii ilaa aada guddoomato oo laba arrimood buu beecu ku waajiba yajib lbayc yahbut lbayc iibku wuxuu ku sugnaa ko in caqadkuu dhaco la kala faasaxdo iyo in lala kala wareego labadaasuu ku sugmaya marka waxaa la diidayaa tan dadka qaarkood ay iska isticmaalaan hebel buu ka soo iibsanayaa bakhaarkiisii bay taalla alaabta isaguna mid kale uu tegayaa alaabtii oonu weli la soo wareeginba ayuu iibiyey halkana boqol kiish buu ihayaa ee kaalay la soo wareeg ama warqad yar buu qoraya wuxuu le c boqolkii tiisheed i hayse ma banaana marka adigu la soo wareeg horta haddaad doonaysa ilahay ilaahaydankii gaarigiisaba kusoo qaado ina keen baad leedao dabeedna arnoo rar markuu aada ku rarta gaarigiisa ee uu soo saaro ayaad leedahay hadda la wareegin ku iibkii sugmaya marka waxbaa la diidaya mar walba waxbaa meesha ku jira waa meelaha had iyo jeer khilaaf uu ka yimaado oo wixii haddaanad guddoomanin tafaasiil baa kugu dhiman wixii haddaanad guddoomanin oo ninkani uu islaba rogo kaa iibiyey xaq buu leeyahay wixii haddaanad guddoomanin oo boonadii aada ugu qortay kii isaga ahaa intaanad kasoo guddoomanin ayaad ayuu ula tegay dabeedna uu u eegayo wuxuu arkay inuu ka faa'iiday dee maxaa buu inoogu dhaxaynaya ui anaaba kaa iibinaya adeer imisuu kaa siiyey intaa waxba kama jiraan anaa kaa iibinaya bui qiimo kaa jaban kaa siinaya dee kii dhaxaaba laga dul muranku waa meelaha uu ka imanaya had jeer khusuumadu laakiin hadduu ka guddoonto kama noqon karo kama noqon karo kan ka iibiyey alaabta uhayay shay walbana sharcigu wuxuu u tixgeliyey dariiqad lagula wareego oo macnaheedu maaha marka laleeyahay shayga hala gudoonto hala qaado in shay walba la qaadaya maaha leanna waxyaaba maguurtaadaa jira soo maha oo aan iyagu qaadidba aqbalin beerihii iyo guryihii iyo ceelashii iyo ucaasi dee qaadid ma aqbalaan marka dariiqo loo gudoontaabay leeyihin gurigii la kala iibsaday dee gudoomashadiisu waxay noqonaysaa takhliya in la sameeyo lagu baneeyo ciddii ku jirtay laga saaro furaha lagu dhiibo oo lagu madax baneeyo ayuu noqonayaa meeshii la deganaa ee dhulka ahayd waa in faraha lagaaga qaado oo ciddii deganayd kaaga guurto ceelku cidda u xidhnaa waa inay ka tagto takliya waa in laguu sameeya walaa ribxu lam yudman wixii aan la damaanayn ogabay waxaad isweydiinaysaa goormaa la damaanaa waxaad shayga damaano qaadaysa oo kafaaladaada uu gelayaa markuu adiga kugu wareego markuu kugu wareego adiga ayaa isu qaba shaygaa sidaa darteed waad iibin kartaa walaa baycu maa laysa cindak kaasina isaguna maya wixii aanad markaa haynin oo wax kasta oo aanad haynin miyaan la iibin karayn ogabe iyada qudhigeeda waa su-aal isweydiin leh wax kasta oo la kala iibsanayo ma in la hayaabaa miyaan wax kaa maqan oo aanad hayninba la iibin karayn mee waa la iibin karayaa laakiin dariiqada loo iibinayo ayaa a baycu salam iibkaa laba qaybooda bayc lacyaan wa baycu salaf iibna waxa weeye shay aragti lagu kala iibsanayo iyo joogitaan uu imika joogo iibna waxa weeye shay la iibsanayo oo loogu talagalayo marka horeba inuu maqan yahay markaan shaygii kaa iibinayo labada dariiqo waa inay kala caddaadaan lacyaan waa wax jira oo aan kaaga iibinaya hadda haddaan kaaga iibinaya waxaan ku leeyahay kitaabaan hayaabaan kaa iibinaya dee isoo tus wey aan arko ama wakiilkayga ha arko laakiin hadduu ya baycu salam aragtidii halkeedii waxa ii gelaya inaan sifeeyo kitaabkaan doonaya waa mid intaasoo mujallada sheekhaasi qoray mawduuca ka hadlaya intaas madbacaddii nooca ahayd taxqiiqiisu sidaa yahay waa qaalintii la sifeynayay qaalin afar jira midabkeedu sidaa yahay hilibkeeda tayadeeda saasoo kalea loo sifaynaya goordhow marka shaygii aad ii keento lacagtiisii waad iga sii qaadanaysaa marka hore marka goordhow keento shaygii waxayna kala xukumaya sifooyinkii aan dhigay jinsigii iyo noocii iyo sifadii iyo tayadii iyo da'dii wixii aan sifeeyey unbaa laga eegayaa qoraalka nootaayada ku jiray haddii intii laga wada helo iibkaasi wuu sugan yihi haddii intii laga waayona ma sugnaa marka beecan uu nebigu leeyahy calayhi salaatu walasalaam walaa baycu maa laysa cindak shay aanad haynin in aad iibisaa ma hagaagsano ma banaana wa baycu acyaan laakiin baycu salm dee isagaaba fasaxayoo waxa i war marka wax maqan kala iibsanaysaan tiradiisu ha cayinaato muddadiisuna ha cayinaato man aslafa fii shayin falyuslif fii kayni macluumin wa wasnin macluumin ilaa ajalin macluum marka labadaasaa muhiima inaad kala fahamto macnaheedu maaha marka laleeyahy baycu salm inuu shaygu muddo dheer qaadanayo maaha bakhaarkaa anigoo kaaga soo qaadaya oo iminka doonaya inaan kuu soo qaado waa inaanan baycu slmkaaga bayculcayn kaaga iibin mar haddaanan kutusayn laakiin baycu slm baan kaaga iibinaya waxaan kuleeyahay adigan safarkaa maxaad u baahantay wallahi waxaan u baahnahy dhar noocaa iyo noocaa iyo noocaas anaa kaa iibiye dhar noocaa iyo noocaas haddaan kaa iibiye kaashka keen kaashkii baad ka qaadaysaa qofkii tobankii kunuu sitay baad ka qaaday laakiin dharka aad ka iibisay waad u doonaysa ama warshadii ha looga soo sameeyo ama bakhaarkan imika uga soo qaad oo rubuc kadib kula soo noqo intood gaariga kusoo rarto sifa ku kala iibsateen sifo kuwaana tigiis iyo kuwaan tigiis shayga tiro iyo tayaba noocay doonaysa ayaa waxadidan baa lagu kala iibsaday adiga wuxunu kaa yaqaanaa mar hadduu lacagtii bixiyey shay sifadaa iyo tilmaamihii leh dabeedna waad usoo qaatay goordha waxa tir waa kana tirso warku uu dhan yahay marka intaasun baynu yaro laaxidi lahayn in uu qofku ku baraarugsanaado wax wal oo maqanba inaan la diidin iibkiise kaa gaarka awiye la diidan yahay wallahu subxana wa tacala aclam